waan arkaysaan shariif abshir mushriga la yidhaahdo oo aada u difaacanaya masaladaas wuxuu kaloo ku tilmaamay tii nebi sulaymaan calayhi salaam isagoo raba inuu masaladii sii difaaco wuxuu yidhi haddaan abubakarba la siin ilaahay awe siiyeba abubakarba aan siine ilaahay weydii oo kula dood oo waxaa tidhaahdaa allah maxaa abubakarna loo sii waayo uweysna loo siiyey waa nooc istihzaa iyo kibira asagoo soo qaatay aayaddii ilaahayda laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo wuxuu sameeyo waxay dadku sameeyeen baa la weydiinaya oo uu ka wado ilahay baa abubakarna u diidey uwaysna siiyey bismi illaahi walxamdu lilaahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh in sha allahu tacaala halkan waxaan rabnaa inaan uga jawaabno dad comments ama faahfaahin ama faallo ka soo bixiyey muxaadaro toddobaadkii dhowaa aan jeedinay oon kaga hadlaynay kitaabka la yidhahdo jawhar nafiis oo kitaabka ay haystaan suufiya alqaadiriya oo aada loogu weynayo looga hadlo arrinta ku saabsan sheekh eh, uways alqaadiriy kitaabka khuraafaadka ku yaalla iyo baatilka ku yaalla qaar ka mida ayaanu dadka u akhrinay si ay dadku u fahmaan wax badan oo baatila oo nimankaasi rumaysan yihiin oo aan islaamkii shaqo ku lahayn waxaa ka mid a arrimaha aanu ku inkirnay dadkana u sharaxnay in sheikh uways uu guri ku yaalla yemen intuu soo raray oo soomaaliya keenay oo haddana nin odaya gurigaas iska lahaa uu gurigaaga gal yari haddana uu ku celiyey yeman gobolka xadramowt waxaa weeye arrintaas oo khuraafada baatilka ah waa midda koowaad aannu ku inkirnay dadkana u sheegnay iyaguna ay karaamaad ka dhigayeen midda labaad aannu ku inkirna dadka u sheegnay waxaa ka mid a Eh, sheikh isagoo safara inuu isagoo maraya meesha la yidhaha dumdumaay oo ku dhow daafeed oo u dhexaysa afgooye iyo buurhakaba udhexaysa isagoo maraya in oo buurtii buurhakaba qudheedu ay soo ruqday si ay shiikha usoo booqato u salaamto buurtiibaa u timid wuu salaamay bay leeyihiin markuu salaamo gacanta saaray wuxuu amar ku siiyey meesheeda inay ku laabato buurtii meesheeda ayay ku laabatay waa min karaamaatihi bay yidhahdeen waxyaabaha karaamaadka uweys lahaa wayay yidhahdeen waana khuraafaadka aan ku inkirayna qabuuriyiinta oy gaadhsiiyeen xad ay buuruhu inta soo ruqaan isaga u yimaadaan ama uu awood u leeyahay guri yeman ku yaal inta soo qaado soomaaliya keenu dib u celiyo mid saddexaadoo intaa ka sii daran oo qeybka ku sheeganayo iyadana dadka waan u akrinay waxayna ahayd taasi markii nin la yidhahdo islow bulbul oo soomaaliya uu muqdisho ka soo baxay sheekh uweys oo markaa jooga meel gobolka shabeellada hoose ka mid a ah ama bay gobolka bay ka mid a ah. wuxuu yidhi waxaa hadda soo dhaqaaqayo muqdisho ka soo dhaqaaqaya islow bulbul wuxuuna doonayaa ilmo in la siiyo oo aniga inaan u yimaado oo aan u duceeyuu rabaa si uu wiilal iyo gabdho u helo waxaan hal gabar ahaynna ma heli doono waxaan hal gabar ahayn ma heli doono marka casarka la tukaduu imanaya caano iyo subag iyo guri degaan ee meel ku nastaha loo diyaariyo xertiisii wixii bay diyaariyeen bacdalcasarkii waaba yimidba markuu shiikha salaamay shiikhu jawaabtii uu siiyey waxay ahayd islow waanu ogeyn inaad imaanayso wakhtigan markaad soo baxaysana waanu ogeyn arrintaad igala hadlaysana waa ilmo in lagu siiyo oo ilmo aan kuugu duceeyo ilmana ma helaysid ilaa hal gabara mooye sidaa awgeed waxaan kuugu ducaynayaa xusnulkhaatima halkaaga gabar ku sabar xusnulkhaatimaanu kugu ducaynaynaa sidii buu isna ku ogolaaday khuraafada baadilka ee kufriga gaarsiisana keybka lagu sheeganayo iyo weliba awood iyo cadamo ilaahay la sheeganayo iyo rububiya iyo ilmo la abuurayo ama looxul maxfuudka in la arkoo la ogyahay ninkan wuxuu heli doono waxyaabaha baatilka ah dadkii waanu u sharaxnay waxaan kaloo dadkii u sheegnay in sheikh ways ay ku qoran tahay isla kitaabkaas jawhar nafiis marka qabuuraha uu ag marayo dadka qabuuraha ku jira ay soo bixi jireen ay odhan jireen shiikhow noo duce markaasuu u ducayn jiray ijaazana siin jiray qofkii uu duceeyo ijaazo uu siiyana cadaabka ilaahay uu ka badbaadinayo shadaa'idka aakhiro baatilka intaa la ege uweys ay gaarsiiyeen ayaanu dadka u sharaxnay kitaabka la yidhahdo jawhar nafiis bayna ku taallaa marka dadkii qaar waa la yaabeen oo xataa caqliga saliimka saliimkaa diidaya oo waxay yidhahdeen shiikhow waxaan maadaaba ah ku fogeynaya dadka oo suufiyada laga yaabo col aad u qabta awgeed inaad heerkaa u gaarsiiso laakiinse ilaahay mahaddi waxaan rabaa hadda hortiina inaan ka akriyo comments ama se waxyaabo la yidhaahdo faallo ama faahfaahin ay soo bixiyeen dadka caabudayey uweys oo uu ka mid yahay ninkan la yidhaahdo shariif abshir oo isagu ku faraxsan uweys waxa uu sameeyeyna xaq u arka annaga inkirsanna baatil u arka wuxuu yidhi isagoo kusoo inuu la yaaban yahay ku bilaabay wuxuu yidhi cajiib wahaabiyo wakhtigii nbiga nabi maxamed hadday noolaan lahaayeen jahal bay ciidan u noqon lahaayeen isagoo wahaabiye ka wada dadka muwaxidiintaa ee ku inkirsan uweys waxaa laga sheegaya oo ah inuu buur usoo ruqday ama guri soo raray ama dadka qeybka uu ogaa waxyaabaha baadilka ay ku sheegeen dadka ku inkiraya wahaabiye ka wadaa sababtana waxaa weeye yidhi wahaabiyo waxaa ka dhaadhicila sheikh uweys baa guri yeman ku yaallo keenay soomaaliya wuxuu la yaaban yahay inaan arrintaa ku inkirnayba sheekh uweys ayaa guri yeman ku yaalla yacni keenay soomaaliya uluhiye way dhaaftay oo weliba rubuubiyo ayay maraysaa ayay yidhaahdeen abujahl iyo asxaabtiisa waxaa ka dhaadhici weyday nebi moxamed baa geed u yeedhay oo uu u yimid waxaa la mid ah oo kaba daran qorraxdii ayaa maalin barqa barqaa ah la joojiyey maalin barqa la joogo la celiyey oo haddana bishiiba soo baxday oo soo dhowaatay oo kala dhambalantay haddana salaantay rasuulka kufaaru quraysh oo fiirinaysa waxayna dhaheen haadaa sixirun mustamir wuxuu ka wadaa dabcan nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay inshiqaaqu lqamar qamarka inuu u sameeyey nebi maxamed oo laga dhigay yani aayad min aayaati nubuwatihi calayhi salaatu wasalaam yani nebinimadiisa caddaynaysa oo allaba yidhi iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar saacaddii way soo dhowaatay dayixiina waa dhambalmay marka maadaama dayixii u dhambalmay quraysh ay arkeen ama nebi nebiyadii ilaahay ka mid oo nebi maxamed uu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi yani isagoo jihaad ku jira qoraxdii oo dhacaysa qoraxay adiguna waxaa tahay addoon ilaahay adna waxaanahay addoon alle anigu waa amrana inaan jihaado adna waxaad ku amrantaha inaad socoto amarka ilaahay iyo iidanka ilaahay ku istaag oo ilaahay uu u baryey oo istaagtay ambiyadii hore mid ka mida marka mucjizooyinkaas khaasatan mucjizooyin nebiga oo ahayd dayxii dhambalme oo kale qurayshku waxay yidhaahdeen haadaa sixrun mustamir wakadabuu watabacuu ahwaa'ahum ilaahay baa ka warramay waxay yidhahdeen waa sixir joogto ah balka wuxuu yidhi bal isku miisaama wuxuu rabaa inuu nebi maxamed aayaadkii la siiyey iyo mucjizaadkii lagu taageeray iyo waxaan uweys ay ka sheegayaan khuraafaadka uu noo simo mushrigan ila arka marka dadkii diidanaa suufiyadu waa mushrikiin insha allahu tacaala inaad fahmi doontaan de haddii ilahay qalbiga idiin furay ayaan u malaynaya bal isku miisaama ayuu yidhi wahaabigan haddii uu wakhtigaas joogi lahaa ma ku islaami lahaa arrintaas mise sixir waayu dhihi lahaa wahaabiga wuxuu ka wadaa muwaxidka qofka ilaahay waxiday ee inkiray uweys waxa uu samaynayo iyo qurayshigii joogay sida abujahal ee inkiray nebiga la siiyey aayaadkii calayhi salaatu wasalaam sida quraysh u inkirtay bay uweys u inkireen buu ka wadaa idan marka nebinimo iyo rabbinimo waa iskugu daray maxaa yeelay keybka waxaa og oo keliya allah wuxuuna alla tusaa ciddii uu raalli ka noqdo rasuula caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul ilaahay baa sidaa yidhi heybka qarsoon alla og mana tuso cid uu raalli ka yahay oo rasuula mooye dhanka kale ilaahay baa nebigiisa soo diray nebi maxamed waa xaq calayhi salaatu wasalaam aayaadka iyo mucjizaadka la siiyeyna waa xaq uweysiyaa soo diray waa su-aal haddaan cidi soo dirin awoodda intaa la eg muxuu ku yeeshay ma ilaahba keybka miyuu og yahay maxaa yaele keybka allah sheegtay ka gaar inuu leeyahay qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi alghayba ila allah u sheeg dadka nebiow keybka qarsoon cidii og ma jirto cid og ma jirto alla mooye meel kale alla wuxuu ku yidhi mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa hu wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa hu ilahi agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu mid og ma jiro isaga mooye subxaanahu wa tacaala alla marka waa ku inkiray eybka cid ogi ma jirto isaga mooye cid kale ma jirto ninkii eyb sheegtaa marka ilaahnimu sheegto ama rasuul la soo diray baan ahay ha yidhaahdo ilaahay baa isoo diray oo itusay eybka qarsoon uways ma dhihi karo dee rasuulna maaha ilaah baan ahayna kaba sii daranba oo haddii buurtii soo ruqday ama uu soo raray guri yaalla yemen ama keybka qarsoonin soo socda iyo waxa qalbigiisa ku jira uu ogaaday way iska caddahay ilaahnimo la sheegtay inay tahay ninkii marka caaqil ahow ma aha waxay inkirsan yihiin waa difaacanayaan waana arkaysaan shariif abshir mushriga la yidhaahdo oo aada u difaacanaya masaladaas wuxuu kaloo ku tilmaamay tii nebi sulaymaan calayhi salaam isagoo raba inuu masaladii sii difaaco ayuu wuxuu yidhi waxaan kaloo micnaha arrintaa uu soo qaatay qisadii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam wuxuu yidhi kursigii balqiisa ninkii keenay waa ninkii nebi sulaymaan ciidamadiisa ka mid ah allahna qur-aanka ku sheegay aasif ibnu barkaas sida culammada badan badankood isku raacsanya mufasiriinta ninkaasuna wuxuu yaqaanay ismullaahi alacdam inuu isagu keenay culammada ku fasirtay markii alla yidhi qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka طarfuk kii cilmiga kitaabka la siiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baray ismu ismullahi alacdam ayaa wuxuu yidhi waxaan kuu keenayaa intaan araggaa kuu soo laaban falamaa ra'aa cindahu mustaqiran cindah markuu arkay isagoo agtiisaba yeela yani carshigii qaala hada min fadli rabbi liyabluwanii a ama akfur kan waa fadliga rabbigay si uu ii imtixaamo inaan ku kufriyo iyo inaan ku shukriyo nebi sulaymaanba isagoo jooga nin baa keenay buu yidhi carshigii balqiisa ah, ninkaasu waxaa la sheegay inuu yaqaano ismullahi alacdam mufasiriintaana isku khilaafay ninkaa inuu yahay in kale haddii xataa ninkaa basharka uu yahay oo nin saalixa la yaqaanay ah oo saxaabadii ahaa ee nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam ismullaahi acdam buu yaqaanay allahna sheegay uweys yaa sheegay uweys inuu keeni karo carshiyaa sheegay inuu ismullahi alacdam yaqaano yaa sheegay saxaabi saxaabadii nebiga ka mida miya ma saxaabi saxaabadii nebi suleymaana ka mid miya inuu weli hayaaba sheegay sideedaba horta taa caaqilka marka waxaan dareensiinaynaa qof walba ma aha wax la inkirsan yahay marka mushrikiinta iyagaaba ku qanacsan oo difaacanaya oo oran weliba qaarkan ninkan kuwo badan baa soo ayiday oo mushrikiinta ka mida oo waxay yidhaahdeen shariif abshirow sax baad ku taagan tahay uways isaga awooddaa la siiyey ilaahay baana siiyey fadliga ilaahay bay ka xasdayaan waxyaaba badanoo saasay tiriyeen marka waxaan ugu jawaabaynaa marka annagu ilaah iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen baa diin noo ah nin waliba wuxuu sheegtay diin noo ma aha iskamana rumayno bal waxay ku soo dareen wararka markii nin ka mida ah commentiga muwaxidiinta ah uu yidhi abubakar asidiiq oo uweys ka fadli badnaaba lama siin wuxuu yidhi haddaan abubakar la siin ilaahay aweys siiyeyba abubakar ba aan siine ilaahay weydii oo kula dood oo waxaa tidahdaa allah maxaa abubakarna loo sii waayo uweysna loo siiyey waa nooc istihzaa iyo kibira asagoo soo qaatay aayaddii ilaahayda laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo wuxuu sameeyo waxay dadku sameeyeen baa la weydiinaya oo uu ka wado ilaahay baa abubakarna u diiday uweysna siiyey meesha ay uweys gaarsiiyeen marka koowaad waa uluhiya marka labaadna waa nubuwa weliba ay ayidayaan waxaan rajaynayaa caaqilkii raba inuu ogaado commentiga ninkaana fiiriye kaafirka hadda aan sheegayo oo la yidhahdo magaciisa sharif abshir iyo kuwa taageersan inaad ka qanci doontaan baan u malayn haddii xukunka anigu aanu leeyahay mushrikiin u naqaano annagu waxaanan hore u aragnay adinkuna nala arka xukunkaad siinaysaanna waa idinka sugaynaa waxaan rajaynaya inaad fahmi doontaan man lahu adnaa basiira mushriknimada meeshaa taal wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam